بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رفعنا ما زلنا ذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رفع الصراط وعزنا يا كريم الحكاية الثانية والتسعون حكاية سديتا سعاشا إيرابات عن علي بن موفق بن الموفق وين ترجمه رضي الله تعالى عنه ونفعنا بنفحاته قال وحسبها حججت وان sanatan oo min asiniina kamid fi maxmalin aan kufijiyay maxmal mana rati oo wax saaraya oo dadka kubaarayo maxmal aan kufijiyay manaha waaa rati waxaasan kufijiilesa wadaa fara-aytu waxaan arkay as rijaalan rag oo yamshuuna soo ahaayaan kan usi usi mawadana rati waa yani maxmalka as as as ku dhex jiro faraaytu aytu rijaalan kan dadka kubaaraha wax oo meha loogu talagalay waa dadkii korkiis saaran fara-aytu rijaalan yamshuunaan arki asaay rag oo socaha loohooday fa axbabtu lmasha macahum waxaa jecleestay asaa inaan ula socdo fanazaltu waa soo degay waarkabtu fi mana eh, fi eh, wa arkabtu waaxidan kafkoo aan saari asaa fi maxmali maxmalkey kaf oo dadka socahay kamid e eh, aan saari wamashaytu macahum iyagaa dadka socahayan aan ula socday fatakadamna ila lbaridi waxaan barid yani aan hormarnay meel barid layiraa amase barid waxana waa naqaano hal maalin meel hal maalin loo sochayo camal wacadalna cani tariiki jidkaan kaleehani fanimna waa hurudni fara-aytu fi manaami hurdadeeda waxaan ku arki jawaariya gadho macahuna oo waraan jaariyayaal manaa arkaas oo maahuna wadaa macigood iya shuutu dahabin waa ba saxman dahab waa bariku fidatin bri khalin yaksinna oo dhadhakhaayaan arjul almushaat dadka socahaayo a kuxijihaayaan socodka lugahoodii oo dhadhakaayaan aan arkaas manaamta fabakitu anaa kuli waa laga dhadhakay anaa suheri as qaalt ixdaahuna jaariyaalka mid kamid e waxa ay tiri lisawaaxibiha kuwii kale oo iida raacaayen saaxibyaalkeedi ahayna utiri alaysa hada minhum inkaaneti dadkaan oo lugaanka dhadhakoona makamid ahoo qulnoon qulna waxay dhaheen hada lahu maxmal yani waa ninkaan waxaas wataa wax oo humbaadsado oo isku safro wax oo isku safro as wataa oo humbaadsado faqaalat waxay tiri bala laysa min kulna waay dhahe hada la maxmar markaas faqaalat jaaridii kale waxay tiri balaa huwa minhum iyagaas kamid yahay liannahu axaba waxaad jeclaadi almasya macahum inaas ula socdo fagasalna rihlii aakharkaa laga dhakli lugihii dhadhakeen fadahaba canii waa iga baabay kulu tacabin nooc kasto kuntu ajiduhaa an dareemaayo dhan waa iga baabahay meel tusha ah, fadiladaas leeyahay lugta oo lugeeyo xajka in loo lugeeyo aska fadli badan yahay in wax loo koro alxikaayatu athalithati watiscuun xikaayadii sagaashan iyo saddexaad can caliy bin muwafak isaga le waay radi allahu taa aydan radia allahu tacaala canhu xaggiisa allah ka ahaadee wanafacanaa biculuumihi qala waxaad dhahay xajajtu miifan wa kamsiina xajatan kontan iyo door xaj aan xijiyey wajacaltu sawaabahaa halahaas mar aan xijiyey sawaabkeedi waxaan u yeelay linabiyi sala allahu alayhi wasalam aan u yeelay aanuhs sawaabkeedi inaa nabig ilahay asiyo iyo weli abi bakar aan u yeelay sawaabkeedi an uniyes iyo cumar an uniyes wa cuhmaan an uniyes iyo sayidina abi bakr awniye sayidina cumar cusman cali radi allahu taala anhum dhamaantooda ilaha karaade wali abawayan awniyeskaas lamadi dhaleen wabaqiyad xajatun asho xaj ah baaqi ahaatay ay suhertias dhahay fanadartu ilaa ahli lmawqif waxaa maaa dadka carafaat bicarafaat mawqifka carafaadka dadka joogaanaan fiiriyaas dhahay wadajiju aswaatihim iyagoo oo guuxayaan codkoodi oo guuxis yahay oo isku guuxayaan oo adkaarkii wixii ay akrihaayeen sood oo guux amal lanaqdi aan fiiriyaas dhahay faqultu waxaan dhahay allahuma laayo in kana fi haulaai dadkaan oo jinsi kada jinsi kasto ku jiraan oo muslimiinta kamida oo buldaama dhaadheer ka yimaadeen yaa in hadis ku jiro dadkaan fiigoodii oo muxaarafka maanta joogaan man laa tuqbalu xajatuhu nin oo la aqbaleynin xijkiisi faqad waqaf wahabtu lahu hadihi lxaja xajadan oy isoo hertay usaansiiyey liyakuna sawaabahaa lahu sawaabkeeda inaas lahaadaan wabidtu waan bariyey tilka layla binmusdalifaan bariyaas lahay wadig waa laga soo bahaa masaadi oo ah, odaxda dhacda ama wafara'aytu rabbi caza wajala ilaahay arki caza gaalib ah wajala weynaaye fi lmanaam yaan ku arkay faqaala lii waxaas idaa ya cali bin lmuwafaq calaya tatasaka anig ma iskusakay iskuedidigeysaa alay anig ma ah, iskuedigeysaa manaa calaya tatasaka qad gafartu liahli lmawqif ahlulmawqifka wa u dhaafi dembigooda wamitlahum iyo iiga mitilkoodi aan u dhaafiya waadcaafa dalika intaas laablaabkeedii aan haddana usii dhaafi hastaay washafactu waa u kula rajuli minhum fi ahli beytihi an ushafeecay an u shafeeca aqbalay inas ushafeeco ahlu beytkeedi wakhaasati dadka khaasadiisa jiraankiis inas ushafeecana waa sii hastaay wa ana ahlu taqwa an ahay al ahay taqwada ahalkeedi aan ahay magfirada dambi deeska ahalkeediyaan ahay asaa ilaahay horta ru'yada oo ilaahay loo arkaayo jala shanuhu subxaanah watacaala culamada waxaa isku raaceen <clears throat> inaa oo ay banaan tahay ahlulcilmigana waxay dhaheen asnaa qaala khayru ru'ya waxa u khayr badan an yareero cabda rabahu as arko adoonka inas rabbigiis arko fi manaami arko oo yaraa nabiyigiis asxarko sala allahu alayh wasalam oo oh, yalaa abawe lamadi ah dhale muslimiin hadiiyiin asxar kaasa ukheyr badan abu hurayra waxaas dhahay samictu rasuul lah sal sl yaqulu lam yabqa min anubuwati ila lmubashiraat nawinimada makabaaqi ahaanin as dhahay ilaa waxyaalaha oo dadka hambaylayhaayo oo manaamaadka mahayne marka waa weedihaayaan qaalu waxay dhaheen uma lbasharaat asxaabka dadka waxyaalaha dadka bishaareha maxay tahay qaala aruya saalixa ruyada suuban rawahu lbukhaariyo marka ilahay la arkona ru'yada suuban ay ku jirtaa eh, qad ra-aahu jamaacatu min culamaa ay arkeen ilaahay manaamka ay ku arkeen waxaa lasoo guuriya abu xaniifa dhahay waxaas dhahay rabbigey waxaan arkay manaamkaan ku arkay sahaash ishaal jeer marka haddana markalaas arkay boqolka olow olow tamimay haddana imaam axmed bin xambal waxaa la sheegay asagana inaas as dhahay rabbigeya manaam aan ku arkay sagaashan iyo sagaal jeer waxaana ku dhaafay cizadiisii haddiin arko eh, boqol boqolka hadii taam noqoto on ku arko kan boqolaad haddiin arko waxaan ku dhaafi inaan su-aasho marka waa arkayaas dhahay boqolkii markii boqolaad waa arki ilaahay boqolka waxaanu dhahayaas dhahay yaa rabbi bimaada yataqarabu ilayka almutaqaribuun eh, maa yani maxaa dadka ku dhawaadaan qaala waxaa kadhaa bitilaawati kalaami qur'aanki hadalkay qur'aanka la wadaaye akriskiisi faqultu yaa rabbi an aayasna bifahmin o bigayri fahmin hadii ay ku akriyaan igoo fahmaaya macnihiis amase igoo fahmeynina qaala ya ahmed bifahmin o bigayri fahmin hadii fahmaayaan edi fahmeynin bay yani askay oo uu qur'aanka uu kheyr badan wax lagu soo dhawaado alxikaayat alraabicatu watiscuun xikaayadii sagaashan iyo afaraad an zinun lmasri radi allahu taala an turjumadiisi waa noo soo martay nafacana allahu binculumihi waanwaani wanafaxna binafaxaati qaala waasdarakibna maratan fi markabin marado asae marka waan kornay warakiba macnaa shaabun waxaa noola soo kori nin dhalinyar oo sadiixun wajhu wejigiisa ifaayo yufiq oo ifaayo oo wejigiisa ifaayo falamaa marki tawasabnaa an soo dhadaxeysani oo bada meel dhax aan soo gaarnay faad eh, fakada eh, saaxiib lmarkab kiisan fiihima ninka markabka lahay kiish oo bees lacag uga jirti as waay mislina markabkaasas fuulaa fafatasha kulun man fi lmarkab waa fatashe dadka markab fuulaan dhan falamaa wasaluu markay gaareen ila shaab dhalinyarkii hadda fahan soo yufatishu inay fatisha ahaay marka isu gaareen wasabata wasbatan min almarkab waa kaboodi alaay markabki hataa jalasa calaa amwaaji lbahar bada hiirkeedas fadhiistay alaay waqaama lahu lmawj mawjkiina waa waa usoo joogsaday ala calaa mili sariir camalaasasmarday ala wanahnu anagana nanduru ilayh min almarkab markabkaasaan kasii dayoonaa waqaala waxaas dhahaa ya mawlaaya in haaulaai kuwaan ittahamuni waa itumeen waana uqsimu alayk waxaan ku dhaaraya xabiiba qalbi qalbigeyg macbudki jeclay an taamura inaad amartid aan ku dhaarahaa korkaada an dhaarahaa inaad amartid daaba kasto dunya kasta oo makaankaani ku jiro bada waay an takruja inaad amartid bas ra'sahaa madaxeedi ina an tukrija inay soo bixiso ad amartid ra'sahaa madaxeedi wafi afwaaya afkana idoo kuwadato jawaahir yaalo idoo af kuwada kuwadato taasay siaas tahay addunyada adduunyaalkani oo mayaan ku jiraan malaay ay xayawaan mayaan ku jiro inaad amartid dadkii waa macnihi waayno ruba ashcasa asfara madfuucu min abaab lo aksama ala llah ilahay dhaas waaa ira baro ila dhaaftiis waa rumeya ninkaan dadkaasis kamid yahay oo nabiga tilmaamay hadiiskaas oo hora kusoo sheegnay inaad amartid daaba kasta oo makaankan ku jiro inaad madaxa soo bixiyo isagoo afkiisa jawharyaalo ku haayo qala bunun waxaas dhahay radi allahu tacaala canhu fama tama kalaam hadalkiis ma dhamaani xataa ra'ayna waxaan aragni dawaab albahri amaama almarkab ay joogaan markabka horteeda waay dunya bada ku jiri dhan markabka horteeda ay joogaan qad akrajat iyadoo soo bixisa ras usaamada yadeeda fi sami kuli waahidatin minhuna qof kasta oo iy kamida ah afkiisna isku jiro jawhara oo tatalaalahu watalma oo ifeeso uma haddana wadaba shaabu dhalinyarkii waa booda min almawji hiirkiis ku fadhiya si sarir tacamul unaq reer kasoo booda ila lbaxri badasbood wajacala waxa gudagala yatabaktaru ashaafeerta ma calaa matni ma biya korkiis usocaayo camal waa nin shaafeerta ma camal leexaayo yani wayaqul waxaas dhaha ijaaka nacbud ijaaka nacbud adan ku caabudina adan ku magan gelina hataa waa socday waa socday hataa gaaba can basari indhaheeda ila ilaa adkacilo marka dunuun masriya wara mooyaa ninkaas saasay ku dhamaati kalaam weyn askusiimantahay asagana ninka waa lagu dalnaya waxaa la tusiyaya ma eh, tawba waxaa loo tusiyay marka waxaas dhahay donon radia allahu taala canhu faxamalani haadaa ninkaani waxaa an ka arki waxaas ugu xumbaaya cala sayaaxati inaan foofo oo dhulka iska socdo anagoo asbaab wadanin oo waxba wadanin anoo ilaahay tala saaraayo oo wixii ilaahay kasoo heri dha anka dha qalbigay aan ka bixihaayo aan foofaayo nooc oo nina taas ahaa jiraa mafahani tawakulan kusadahaya tajarud wadakartu qola nabiya sala allahu alayhi wasalam ansu xasuusti laa yazaalu fi ummati umadeyda fiigoodi maka zuuyo halaatuna sodon awliyo qulubuhum oo qulubtooda asi calaa ibrahim sayidina ibrahim khaliilrahman ahaad aliraxmaan khaliilkiis ahay sala allahu alayhi wasalam qalbig qalbigiis qalbigooda qalbigiis saaran yahay kulama maata waaxidun mar alla marki halkoo dhinto abdal allahu tacaala makana waaida fo kala bedela eh, kaasa so ah, manaha waxawaay ninkaas asno asno sheegaya inaad budarar kamid ahay no ah. hadda eh, ninkani karaamadiisa ilaahay waaa kadaahiri ah, bada eh, waxaan baaba aba an ka maqli badan ilaahay unaxariisto nasaxaadka ilaan siiyo mufajir lbahaar ka yusuf harameyn xaaji yusuf ah, harameyn xaaji yusuf kuligan abasno yahay marka saashi badgiis saashi intooda inter badan isaga codadku sheegacaayaan cali xarameyn umar xarameyn saasa ukala cali xarameyn umar xarameyn abubakar xarameyn jiri waa daadkisaaay daadkas ayno iyo dad badan adeer xarameyn waa jiraa gar aad galay saasa jiri marka mufajir baxaar halooqaaya jiri maamiskiisi wayno baxaarka ku kala dilaaciyo bada u kala dambali jirta laakin muamulaas karaama ana ilahay suusiye bada u kala ahes waa caadas uu so ahay oo waa jawaahir waxaas ilaah usu qiraay saasas taa waxaa fajir taasaa loo dhahaya sina doctor mahamuud kitaabka somarnay mashaacirka hore oo cidahaayna ahayn shacabka dadkaas fajir baxaad taasaa loo dhahaya waxaas ku aasan yahay ino sheekh qabrigiis me hoos siyaara daakan usaadhisan oo kawaarias nahay kraa ko karaam kamid ele waay hataa u kala dilaaciisa dhahay waa caagaas maraayo hataa dadka oo faraciisa kamid oo bada karaam siyaano hata sheikh cali xarameyn awoos yahay mano hata sheikh oo labalaliyaay waay laftirkiisa ninkaas taas casuu sheegay barnaamijis oo laycabsi hawaay si duwad e, fuul safar layaa maamulaha bada oo meel dhex la joogo bada baxarka asasiyaasano waa marka ilaa markiisa lahay e, me dhul adaa usocda badaa kala kala qaadati dadkii oo fuule mea udadegteen mea dhexisad kuwa dhan waskutinida sheekh saasaa sheegay wa waxyaalaha oo hadda baabsuuf masigiisi karaam oo bada hangeer arko aa badaas ya bahru akrig ma fi aya jawaahir wax kasta dacaynala kusi zuhdi ahaan afko malay waa saas malay saasa alashey sircad sheekh ka baab faxad sheekh fasiid isku dhahaaya jira fakana lilbahri qaala ya bahru akrig lilwaraa ma bifadlikum ma biba ma bibakrik bal hasaay ri gurigii kujiro soo bixiyaa isla markiina waa usoo usoo baxaay malaayiga jawaahir waa oo meha kusoon yani waxyaalahii karaama ilaahay usii oo dadkii kasoo xasuusi asi oo dadkaasaa kamid eh ilaahay utana nafaxaadkoodi barakaadkoodi ilaa nafsiyo alxamdulillah jidkoo jidkii ku hele mutaasten karaamadaas anigana ilaahay ano fududay an aadno ilah anogu karaamey karaamadaas alxikaayat lkamisati watiscuun xikaayadii sagaashi iyo shanaad can ibrahim alkhawas radia allahu tacaala canhu wanafacana bihi fi culum ibrahimkhawas tarjumadiisa horaa usoo marna ah, hadda mano mano cusba qaala waxaa dahay dakaltu lbaadiyata aan galay fasaabatni shidatun shida ay agsirtay fakaabadtuhaa waa ku dhibtoodi as dhahay waa dhehgali as dhahay fasaabatu sabri as dhahay shidadii dib weyn an aan ugali as dhahay falamaa dakaltu maka marki maka soo gali as dhahay ilaa maka aan lasoo kulmiy asahay marki maka aan soo gali dakalani shay min alcijaal shay oo camal weyneysiya igali asahay camal weyneysiya igali fanadad mi cajuzu min adawaaf ano dawaafahay asahay naag duqayso naagis ya ibrahim kuntu macaka fi lbaadiyati ay aadi asahay aniga macigaada ahay baadiya maka ku falam ukalimka kula hadlina alaa kul jira lani waaan kula hadli waay lani ani maaa lam arud an ushilaka lam urid ma doonin an ushila siraka canhu sirtaani inaan ka mashquuliyo canhu dawaafka xaggiisi a canhu xaggiisi ama ilahay xaggiisi inaan sirtaadi aan ka mashquuliyo ma dooninaas tahay ukrij hada akrij hada lwaswas anka waswaskaan kuu jiro cijaabkii gale waay no kabixi xijaabka kugali camal weynsi kugali kabixi maxaa usi ila afkaas ahay magtahay iyo waa kashfis waqaala sheekh abu saabta ninkaani la dhahay inta yani ma kisada waxa le waaye ninkaan cujbiga galay oo naagtaana naag oo weyn oo udyada kamid aheed oo kashfisi oo wax kisadis meahay ku dhamaatay marka xijaabka hadii ho wax ka dhaho masida agtooda wii oo ay ka dheheen waxawaaye cujbiga waxawaaye aldhahay eh, afka asuuresta waaye martabo oo si mutaasmen sinas mutaas asuurestaas cujbiga macnihiisaas waay ijaabta ninka macnaha martabo si mutaasmen sinas mutaasiyan qalbis suureeya dadna waxay dhaheen huwa isaga wahawaaye takabur waa dhahay kibir oo baadinka kuxaasil la dhahaayo oo waxaas marka aad kasoo dhalahaa imaas kaamiloy a loosoo taabageliyaa cilmigaas ku kaamilooy amase camal as ku kaamilooy mar a loosoo taab yaa kaa cilmi badiya yaa kaa cibaada badiya markoo halbiya waxaas lasoo gelaayo waaye kaas jaab dayraa dadna waxay ku kufisideen nicmada la weynaysto oo markaasi loo iisho adigoona halmaamaysid inaad ulisdeysid nicmadaas ilaahay xaggiisii suu banaana waxaas dhahay sala allahu alayhi wasalama halaatu muhlikaatun saddex waa qofka waa haligaayaan shurxun mudaacun bakiilnimo oo la adeecaayo wahawan mutabacan hawa la raacaayo waicjaabu lmari binafsi qofka oo isku nafsadiis isku weynaado oo camal wa isuga salaad wardi waxaas aka cibaadi ah ah aka ah wardi badan waxaas asbahayaa la diidaa halaagan keenaysaa halaag waa khatar waaye hadda ninkaani naagtaana aad baraarujisi waxayna ku cabirtay waswaas inaas yahay waxaas eh, iska bixiyaa jiri waswaaskaas waqaala sheekh haddana kisanaa kisa hoos timid waqaala sheekh abulxusein abulxasan unaka abulxusein meel waan ku arkay abulxasan si sax e ilaah ku caalime almusayin layiraha magaciis laqabkiis waayo radi allahu tacaala canhu ninkani waxaan isla aan isla arkeyna tarjumadiis ninkan waanoo hor leeyahay abulxasan almusayin alahaa nin sufiir waaweyn waayo magaciis waxaa lahaa cali muhamed cali bin muhamed ala magaiis fahuwa hawaa min ahli bagdad min asxaab sahl bin cabdallah atustari iyo junayd dadkaasi asoco jiri al dhahay waxaas dhinti al dhahay isagoo maka oo la diri makaas ku dhintay sanad thamaanin saddex boqol iyo labaatan sideed markaan waa horey wa kaana wuxuu ahay warican nin oo xalaal matias ahay kabiiran oo weynas ahay samictu sheekh waxaa makrihaas dhahay kusheeri ano waramoya ninka kitaabka alif waa risaalat kusheeriya ninkana kusheekeyno waxaa makrihaas dhahay imaam kusheeri sheekh abdi ab cabduraحman asalami aan ka makli usoo dhahaayo samictu abubakr araazi aan ka makli oo dhahaayo samictu lmuzayin aan makli ninka hadda aan sheegon waata yaqul usoo dhahaayo ninkaana dhahaya adhanbu bacda dhanbi dambi hadii suubisid adoo dambi suubis bacdis dambi kale hadii suubisid uqub cuqubat dambi laawale waaye dambigi hore ad suubas lulcuqaab wey waaye dambig lama cuqubadeedi waaye adoo dambi suubisid oo istifaar wa imaan hada dambi kale aan gasha dambig lamaad kii hore cuqubadiisi waaye kii horaa ku keeni saasas walxasanatuna idana shay wanaagsan ad suubisid bacd alxasana adoo wanaag suubis kabacdi adoo wax fiican suubis oo khayr ah salaada kashubisid wujuh lkhayrka waa badayanta xasana wax wanaag u ah oo ilaahay oo daacadii suubisid bacd alxasan anoo daaca daacadoosa suubis shay wanaag suubisi kabacdi a wax suubis hadan xasan usina waa waaye sawaabu lxasanati ula xasanadii hore usa suubis sawaabkeedin waay hadal aad oo yaab le waay marka marka dembiga dembi kalaasoo dhali a ah, waay adii laga tooba keeninin wasu'ila muzayin waxaa la weydiiyey tawxiidka kawaran hala ah, dhahay wax nooga sheeg waxaas dhahay an taclama inaad ogaatid waay ana owsaafahu tacaala ilaahay owsaaftiisi baainatun inay khilaafsan tahay liowsaafi khalqihi owsaafta khalqigiisa maxaa yeele baaino maxaa khilaafi bisifaatihi qidama sifaadadiis oo qadiimka ahay kama bayanuhu igana si usheeg ukhilaafeen bisifaatihim hadathan sifaatkoodi oo soo cusboonaadi waqaal haddana waxaas dhahay muzayin man lam yastacin billahi inkii ilaahay magangelin oo kaalma weedisanin oo ilaahay kaalmaysanin axwajahu ila alkhalq khalqigaas ubaahi ha khalqigaas ubaahi ha waman istagna billahi laakin inkii ilaahay ku deeqtoomo axwaja allahu ilayhi lkhalq khalqigii dhan usaa loo soo baahayhay inti ilaahay kudeeftoon oo ilaahay kudeeftoon saasay risaalatu fisheria habalkaan dhahay marka hadda waxaa usoo naqayna ninkaan xikaaya asna u sheekihaayo oo kitaabkaayo hadda oon gacanta on horyaal onoshih ono hadli waxaas dhahay sheekha sheekh asan abulxasan almuzayan dakaltu lbaadiyata cala tajridi ano ilaahay wigsuan oo qalbigey kadhastiraayo aan gali haasiyan ano ka wala haasiyan ano madaxeey fayla kawna la fakatara bibali qalbigeya waa kusoo dhibay anahu maa dakala lbaadiya baadiya ma soo gelin fi hadihi sana sanadan axadun qaf oo ashaddu tajridan mini oo aniga iga tajrid badan ma soo gelin hadda ninkaan eh, ramadaan ika xikaayadan waxaa hoos hoosgeliyay ramadan sheeko ninkaan waxaa loogu soo xiji waa kasoo siiy xuji biyaa galin o si laftirkiisa mafahamteen waxaas tahay nin kale adig oo adig oo kale si tajdiid oo isku bisi camal oo ilaahay erkiis uu baxday oo tawakul oo wax kasta addunya dhan kasoo baxday ya oo meehaan usoo aadi adoo ilaahay tawakulahay kaf kala ma jiraan adiga le waayo fajarabani insaanu min waraai aadir kaas isig u dhacaayo ba asdhaa gadaashiya lagi warisoo jiidi kafa igi gadaashiya kimno isoo jiidi gadaal gadaal aski jiidi asdhaa waqaala waxaas dhahay xajaam kam tuxadithu nafsaka bilaba waxyaalaha baadilka e intaad usheegeysid nafsadaadi badanaa waxyaala baadile eh, dushisheega hajaam ninka oo dadka toowaay maloo waanshadu marka eh, munaasabadaan waa lagu ishaaday culumada dad kamida ah ku ishaadeen waxa waaye inshaadka nadartu fi raaxati lkubraa falam araha tunaalu ilaa calaa jinsi min atacbi واljد minha bعيd في تdلبha fakayfa تdرk bالتqصيr والlacb waxaas dhahay nadartu waa fiiriy fi raaxat الكبرى raaxada u weyn adduunka aan fiiriya falam arahaa ma arki raaxadaas tunaalo in la gaaraayo ilaa waxaa lagu gaaraas dhahay calaa jinsin min atacb nooc tacab kamide aa lagu gaaraha macnaha raaxada u weyn aan fiiriya adduunka waxaan an ogaadi ad dhahay inaa noob daal gaarayo adoo daalin maraxisi kas waljadu minhaa baciidun fi tadalubiha dadaalka xageedi waa ka fog yahay raaxada waa ka fog yahay hadii jiriyo ad dhahay hadii loo dadaalo noonoogo jiriskeedi waa fog yahay ad dhahay meelaga raaxada waa fog tahay fakayfa tudraku bitaksiri wallacibi gabood fal iyo deeldeel see raax loogu gaaraa raaxlanti aakhara la waa mutaa duniyada see wax dhamaanhaysa le waaye marka waxaa janada mumuteesaha inaa cawri loo soo jeedo oo cibaado badan la suubiyo oo waxyaalahaasa lasoo jeedo salaad badan dugta istikra badan lala yimaado macnaa adiga masalan wilaaya jiriyey cawriina waa iska seexayey kaaseti wax oo socaaya maaha raaxda addunyadana saas le waaye waxaad adigu daalin raaxdi magaadays waqaala bacduhum bacdigoodi waxay dhaheen hajru nafsi nafsada lahaajiro laga tago lagooyo muwasalat lxaq waaya ladhaha nafsada dhan lahaajiro oo dhibano lagooyo ilaahay xaq ahaay od ula xariirti waay ad kuxariideysaa macnaha ilaahay xariirkiisi waxaa muteeseysaa hadii adi nafsada od goost od khilaafti aawadeed ad raaci macna kujeerin idotan wixii ku kula timaad oo oo kubeenaysi walow shay fiica hataa ahaado maxaa yeele dhagaray kuwadataa wamuwaasalatu nafsina nafsida la xariiro heed looga saaraaco shahwadeeda loo yeelo ida untan a ida jeclaysa taaye hajirulxaqi waaye adoo ilaahay ka dheeraati waaye oo xaj ha ka haajirti waaye haddana alhajru niran waaya dhahay dab haajirida niran dab waaya dhahay walwaslune xariirkani ood xariireysid manaa ilaahay atadheeraad niran adoo dab gashi camal waaye axbaabta ood kahaajisid yani axbaabtaada ood kadheeraasid saas oo kale waay walwaslune xariirka oo ilaahay ad xariireysid xariirka ilah law dhawaa dhaacale mano aad la fadsado jilan jam jamayaal waaye wax jamce waaye raaxa alu helaa haddana macnahan asagoo laga qaadahaayo waxay ku dishaadeen culumada suufiyada waxay dhaheen walhajru law sakana aljinaan taxawalat nicma aljinaanu cala lcabid cala alcabidi jaxiima walwaslu walhajru low sakana ljinaana yani hajriga oo ninka azaleed guha kaa dheerahay hadii iskula askuminahay janada taxawalat nicmu ljinaani janayaalka nicmadaha nicmadaheedi waxaa isku bedeli leed calalcabid iyo addoomaka janadaas ku jiraan jaxiima jaxiima isku bedeli laheed macnaha hajriga oo ninka oo maxbuubkaada isku hajiro wax oo adoo naar ku jirta camal waayo weliba hataa adiga meel raaxa ka a ah ku jirta kas walwaslu xariirkana as dhahay oo lagu soo xariiriyaayo qafkii adiga jecleyd camal ku xariiriyaayo low sakana aljaxiima naarka jaxiim hadii iskula soo dego taxawalad nikamuljaxiimi masaayadka jaxiimada waxay isku bedeli lehed cala alcibaadi adoomanka naciimana isku bedeli lehedaa dhahay maqsuudka waxawaaye samada wasfiga ilaahay oo maqsuudka weyn oo nicamteeda mutasa waawaay ilaahay xariirkiisi waay kas taasetin waa la sheegay beydkan waa asusa baabshaman cado fasigadiis isku leeyahay ma jiro hawaaka hawaa bicabdika fi jaciimin ah. min alwigdaani miya saas camal waay yani hawa jaceelkaaga as dhahay waxaas ula dhacay adoonkaaga ano hawaabdi cabdika mi fi jaxiimi meel jaxiime oo oo oo shooq maanaa dheeraashana maxbubkiiska hadgooyaan meel oo naar camal ah naqadki yani hajigiis muna aleyh wasl marka wasaal asbed nabigas wasl soo galad sheego laasfu taaratan marko waa soo mamiirawa ad dhahay marka waa soo jeeda akligay waa soo baraarugsiyan waahin ula mana mana ad dhahay waa wareersana ad dhahay xubigaada ya nabiy allah ya asku ware asku wareera mar asku soomira a laa bixubi diyaari leila leila guryaheedi xubigeedi ma aha saas dhahay waqaala haddana bacduhum anagoo warkaan oomehel aan kasii wareeno bacdigoodi waxay dhaheen culamada in allaha tacaala ilaahe wahaba likuli cabdin addoon kasta waxaa siiye min macrifatihi macrifadiisi xaggeedi miqdaaran asiyi qadar qadar iska siiye nin kasta macrifan oo ilaahay aqo aqoonsada waaye e waxaa iska siiye qadar ad adoonkas si taarifu badaya macrifadiisu badeeya waxamalahuna haldhaay adana waxaa isku humbaari ilaahey adoonkas min albalaaya kamaqan ay arin ku jira min albalaaya kana dadaa kamaqan adi ka waay balaayada xageedi waxaas ugu humbaari calaa miqdaari maa waaba lahu min almacrifa hal hii macrifa asi hal hii ay ay gaadsisan tahay as uu baar balaayada xaggeedi imtiaan lug imtixaami addoon kasto hal hii ilaahay as uu dhow yahay as aqoonsan yahayna as uu taqw badan yahay as uu dhaac badan yahay oos ilaahis as aqoonsan yahay halahaas camal alaga sii khadarkeedi oo dalada xaggeeda lagu xumbaari maxaa loo yeelay takuna macrifatu macrifadaas ilaahay aqoonsi ay ahaato <coughs> owna no too uu kaalmeeheyso calaa xami balaa'ihi hadal weyn waay <coughs> dalada xumbaars xumbaars oo xumbaarsashadeedi si uu kaalmeysa a loo yeelay macnaha waxawaaye ninkii macrifa weyn ilaahay siid awliid waa weyn camal kaamiliinta waxaa ilahay asku xumbaari dalayaal waa weyn maxaa yeele macrifada aad kaalmiheysaa si isku xumbaarsa lahay imtixaankaasi oo dalaa masaaibkaas maaas saasasiaan loo wadaa waxaana macnahaan oo ninkaan caarif bilaahi ku dhawaafay waxaa la macnaya aldhahay xadiidka oo subanaa laga wariyay sala allahu alayhi wasalam maxaad dhahay ashad nnaasi balaa dadka waxaa uu daran balaayada xaggeedi alambiyaa waa uu bala badan a uu daran imtixaan imtixaamo insaan isku imtixaamo ambiyadaa uu daran maa uma alamthal faalamthal haddana ambiyada dadki darajadooda kusoxiyo haddana kuwaas dadki kusoxiyo haddana awliyada haddana dadka saalixiinta waxasaas maayo l hataa waa kala balaya badiyiin saas nabiga hadabkiis waaya fayabtali rajulu e, fayubtala rajulu ninka waxaa lo ibtalaa calaa xasabi diini akaana macnihiis waaya diinkiisi alahi qadarkeed manaa macrifadiis oo ilaahay aqoonsi yahay daacadii iyo camalfalka oo shareecada isku camal falaya qadarkeedi hadii wax badan asku camal fasho wax weyn a la imtixaama imtixaan weyn waasa kaalmeyeysaa balada fain kana diinhu salban sabshi waya nawi hadalkiisna amsukni diintiis hadii salban adag yahay diinku adag hadis yahay oo aad u camal falahaayo ya oo istada balaaw kaas baladiis balaayadiis waa badaysa oo darnaa wain kaana fi diinihi raqato diintiis dilaa yahay ha oo alacabsi oo weyn qabin oo diintiis wa wax arka saalika ah. waxyaalaha shareecada waa saalika ah, oo oo waajibaadka ama sunayaalka eh, maba kala jecel yani xamaas oo diini weyn naqawno eh, diinta hataa hadii oo oo wax laga sheegayo camal waa waa yani waa ka socaale manaa tacsiir magelihayso nin diintiis jilaac waanika matahay ubtuliya calaa xasabi diini musla diintiis ay tahay taaseesyaluu ibtilahaa wamaa yabraxu lbalaa balada maka zuulo bilcabdi adoonka balo isku dhacaayo la ibtilaahayo maka zuulo hataa yadruko baladii ina haddaas ugu tago ilaa as ugu tago balada adoonkaas oo la ibtileey yabshi koo socahay cala alardi wamaa caleyhi khatiya usa dambi lahayn anaa ninka dembi badan badan si mar la ibtilaayo dembigiis waa kasi dhaha waa kasi dhahaa ilaa dembigiis oo dembiga dhan laga qaado si ah, ninkii kusabra waay laakin ibtilaa mano dadka caarifiinta waa sabraayan kole waa ilahay kis ilahay waa ictiqaadsan yihiin ina ilahay ku ibtixaamo waa sabraayan ilahay iska tuwaayan anukana wixii oo meelihii oo musiib wax naga ilahay kutuyen insha allah sawar ilaa la siiyo rawahu turmadiyu waqala xadiidun xasanun صaxiixun waayaas dhahay wawarada waxaa soo aroori aydan yawadu ahlulcaafiyati dadka oo caafiyada la sii haya adduunyada waxay jecleesahaayaan an yom alqiyaama waaya ana luhumuhum hilibkoodii quridad bilmaqaariid maqasku googooya ay jecleesahaayaan dadki oo addunya loosoo nicmeey waay no jiro waxyaalahaas dhan oo musiiba iyagoodi nin musiiba kaweyne mala oo yani badigoodi cumrigoodi kusoo meesha fiyo e, nicmo nicmo bi soo dhamaysteen waxay e, jecleysahay yawmalqiyaama hilibkooda hinaa makas googooy limaa yaroona waxay arkayaan dartiis min tawaabi illahi ilahay tawaabid oo siihaay liahli lbalaa dadka adduunya soo iibtilay sawaabka lasiiyaan si arkaan yani saas yani waxaan jeclaana adduunka saa hataa nool yeelo kusabri lahayn amala jeclay oo yani saas kamaa warad haddana waxaa soo aroori maa yazaalu lbalaau bilmu'mini walmu'mina balana maka zuul isku dhacaayo mu'minka iyo eh, mu'minada fi nafsi asugu dhacaayo maalkiisa waladiisa xataa yalqa allahu ilahay ilaa sula kulmo ala ibtilaaha wamaa caleyh khatiya usoo dambi qawan rawahu xadiidkaasna waxaa wariyey atirmadiyu aa ah wariyey hadalkan a ah, intaa hadal aad ah soo dheliyey munaasabadeedi ayaan warkaaneyki ku keenay sheekadaayana barina waa hadal dheer ma wadato alxikaayat asaadisati watiscuuna ki laxdan xikaayadii laxdan insihalaat an bacd saalixiin radi allahu tacaala canhuma laga wariyay awliyada qaarkood qaala waxaas dhahay ra-aytu samnuun fi dawaafi samnuun inaan soo shahya umaleamano subxaana allah waw yatamaayalu dawaafkan ku arknias dhahay isagoo il ilaayo samnuun dawaafka dhexdeeda oo tamaayul subiaay faqabadtu calaa gaantaan ka hadkaas waqultu lahu waxau dhahay ya sheekh bimawqifika bayn yaday ilahi wakas joogsid an ku dhaariya alaa akbartini isheegteena bilamri aladi awsalaka ilayh amarka oo ilaahay ku heri ku hariiri isheegteena falama samica dalika makis maqli bidikri e mawqif bayn yaday ilaahay hortiis osjooji hayo wayno makil os os maklibe sakata makshiyan caleyh waa miiq dawoolni adakaas oo abti weynaa galin oo lasoo xasuusiy ilaahay otifka joogtaayo yawma yaqumu naasu lirabbi alcaalamiina e maheno waqifuhum inahum mas-uuluun shani weyn waayo e maalintaas maalin oo oo khatar e waayo maalintaas la sheeg sidii la sheegila maragti saas la naqday wa e waa mir dawool miyaa lahay falamaa afaaka markii soo mirsaday anshada waan inshaadi waxaas inshaadi wamuktaibin wamuktaibin لج السخام بجسمه كذا قلبه بين القلوب سقيم يحق له لو مات خوفا ولوعة فموقفه يوم الحساب عظيم معناها ومكتئب halkaas arko oo tiranyesan oo xaaladiis oo yani murugsan laja istiqaam bismi oo korkiisi oo ku dheeraadi jirada korkiisa jirada ku dheeraadi ala adkaa kadaa qalbiguna bayna alqulubi sakiim qalbigiisna qulubta dhexdooda asku jiran yahay ala adkaa nin jismigiisna jiran qalbigiisna jiran ala adkaa oo oo tiranyesan yaxiqu lahu oo oo oo yani xaq uyeelaayo law maata koofan hadii dhinto koof dartiis walow hatan asu dhinto famawqifhu ywma alxisaabi cadiim ninkaasi ti mawqifka oo la joojiyaayo min xisaab maalinti la xisaabtamaayo cadiimun waa weyn yahay uma qaala waxaa taa ya ahi aakadta nafsi bikamsi aakadtu nafsi manaa isiga amarka oo ilaahay xaggiis kugu xeryaa laweydii mugta adas ku jawaab waxaa taa aakadtu nafsi nafsideen waxaan laazimi aan yani maqaamka aan ku heli anigaas dhahay shan bikamsi khisaalin axkamka waa oon aad uxikmeeyey shan khaslo aan nafsaday aan laazimi oo aad aan uxikmeeyey sanuna dhahaa kaasaa ilaahey waxaadiyaas dhahay maqaamka aan weyn aan kumutaas faama alkhaslatu lula khaslada hore amadtu mini waxaan iska dili as maa kaana xayan waxii noolaay xagee wax dhegtigaan ka aan xisaabay wahuwa maxaa waaye hawa nafsi waaye kana iska dili nafsada hawadeedi manaa nafsadeedi wax dhimatya un xisaabiya hawadeedi han yani wa wa waa kasoo leex wa axyaytu mini xaggee waxaan ka nooleya asdha ma kana meytan waxii dhintin waa soo nooleya asdha wawa alqalbu qalbiga qalbkii meedka ahay ankusnooley aacada ilaahay noolaa marka iyo dunuubta laga dheeraado iskusoo noolaa wax oo yani wax noolaa ma ah intaas nafsada oo oo horebe oo nooleed wax dilyan uxisaabya laakin qalbigii oo dilnaay aan soo noolaya wa ama athaniyatu khasladii koowaad leetan talamaad aas dhahay oo nafsde aan ku laazimiyey faini axbartu ma kana cani gaa'iba wixii iga maqnaay aan soo xaadirsaday maxaa waaya wixii ka maqnaay wa xadi min daar alaakhira nasiibkii kuleel aan ku yeelaayo aakharo wax nagamakawaan ogtahay waa soo xaadirsaday wagayabtu cani waxaan aan aniga wax makan kuxisaabi asdahay ma kana cindi haadan wixii horteeyaali wax makan aan kuxisaabti an waw nasiibi min addunya adduunka waa ilaahay igasiiy nasiib maalka waxyaalaas guriya ya arte waa waa i maqla camal eh, daryeel weyn masiina mu aawa yeelina waama thalitha tan saddexaad fain abqeytu waxaan baak yeelasa ma kana thaniyan cindi wixii agtey ka dhamaadi oo ka dhamaadi aan aniga baak yeeli wawataqa atuqa alla ka cabsigaan baaki ka yeeli asdahay aan aan aan badsaday macnaa taqwa badana ula imaaday waafnaytu waxaan dhameeyaas dhahay maa kaana baakin cindi wixii agtay baaki ku ahay waa wala hawa hawada wax oo oo baak hawadi iyo baaki ahay wax oo jirin camal aan ka dhigay ama raabica khaslata afraad fainii anastu bilamri ladi min tustawxishuuna waxaan aniga weheshti waxa idinka adka cidloo haysiin aan aniga weheshtay wafarigtu waxaan ka ordayaas dhahay min alamni aladi ilayhi taskunuun waxii idinka oo xasileysiin ood wehesheheysiin waa kasoo orday uma walaa cani alahaas walhaanood ah ilaahay xagiisi ama xermi uma walaa cani waa iga jeesti wa yaqul usoo leehaayo ruuxii ilayka bikulliha qad aqbalad law kana fiika halaakuha ma aklacad ruuxii ruuxeega ilayk xaggaadi macbuud bikidaa dhamaanteedi kad akbarad waa ku timid oo kusoo qaabishay law kaana fika halaakuhaa hadii fiigaadi halaageedi kusugan yahay ma aklacad ma heri lahayn taqwadaadi ina timaad yani maka heri lahayn ruuxii dhanaa ku timidaas tahay haddaa fiigaadi halaageedi kusugan yahay hataa makaa hereyso daa'iman yani inaan oo adigan qalbiga kuhaayaa tabkii calayka takawufan watalahufan aday korkaadi aday kuhesa takawufan iyo watalahufan tir cabsi iyo tiiraanin darteedi hataa yudoora min albuqaa ilaa laga dhoo ruuxi takadacad waa gogo'da ninkaanao fandur ilayha fiiri rabiyo ruuxi soo fiiri nadratan bitacatufin adoo hidimrihaay nadrad oo suday falطaalamaa matactaha waxaa dheeraaday intaad uraaxeysa fatamatacad ay raaxeysa ad dheeraaday wallahu aclam subxaan allah walxamdulilah walaa ilaha ila allah allahu akbar